بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا wuxuu uhi mualifku raximah llahu tacaala baabu lmawaaqiiti mawaaqiiddii ayuu baab yahay mawaaqiid waxa weeyaan waa jamcu miiqaat miiqaadkana waxaa loo jeedaa laba shay miiqaat zamaani ah iyo miiqaat makaani ah waa miiqaat bimacnaa waqti weeyaan marka waxaa looga jeedaa zamankii cibaadada xajka iyo makaankii laga xidhanayay zamankii la xidhanayay xajka iyo booskii ama makaanka laga xidhanayay haddaba mawaaqiiddii labadaas u qaybsamaan mawaaqiit zamaaniya iyo mawaaqiit makaaniya xilliyadii la xidhanayay iyo meelihii laga soo xidhanaya halkan mualifku baabka wuxuu ku sheegi doonaa afar arrimood arrinka koowaad wuxuu caddayn doonaa almawaaqiit الzamaniya lilxaj mawaaqiitii zamanka ee xajku iska lahaa waqtiyadii la xidhanayay arrinka labaadna waxa weeye bayaan almawaaqiiti almakaniya lilxaj meelihii xajka laga xidhanayay inuu caddeeyo arrinka saddexaadna waxa weeye qofkii gaadha miiqaat makaani ah oo mawaaqiiddii xaj ka mid ah waxaa ku waajibaya iyo waxa laga rabo arrinka afraadna waxaa weeye miiqaadkii cumrada ee makaaniga ahaa ayuu sheegi doonaa wuxuu yihi waqtu ixraami اlxaji waqtiga xajka la xidhanayo shawaalu shawaal weeye wadulqacdati dulqacda weeye wa cashru layaalin iyo toban min dilxijati bisha dilxija ka mid ah wa fii leylati naxri habeenka leylatu naxriga ama habeenka tobnaad ee loo yaqaano yowmu naxr habeenkiisa waa yani maalintii gawraca habeenkeedii weeyaane weji weji waa ku sugan inuusan ka mid ahayn waktigii xajka falow axrama haddaba haddii uu xidho bihi xajkii fii hayri waktihi waktigiisii xilli aan ahayn incaqada wuxuu guntamayaa cumratan cumro ayuu guntamayaa cala asaxiixi wejka saxiix haddaan qabanno wajamiicu sanati sanada oo idili waqtun waqti weeye liixraami اlcumrati cumrada xidhashadeeda ayay waqti u tahay wuxuu idhi waktiga la xidhanayo xajka waa miiqaadkii zamaniga kaasuu kaga bilaabay mualifku miiqaadkii makaaniga inu ku xujisiin doonaa xilliga haddaba xajka la xidhanayo waxa weeyaan bisha shawaal iyo bisha dilqacda iyo toban habeen oo ka mid ah toban habeen iyo maalmahooda markii laga reebo maalinta u dambaysa ee tobnaad ayada kuma jirto maalinta tobnaad ee maalinta ciidda ah ayadu ma soo gelayso bisha shawaal soonfur iyo sidataal iyo carafo tobanka maalmood u horeeya ama tobanka habeen u horeeya weeye ilahi subxaana wa tacaala wuxuu uhi alxaju ashhurun macluumaat waa bilo la og yahay buu ilahay yidhi yani waktiga la xidhanayo waa bilaha macluumaadka ah ibn cabaas radi allahu tacaala canhu iyo asxaab kaleba waxay ku fasireen ashhuru macluumaadka shawaal iyo dulqicda iyo cashra layaalin min dilxija waayahay wejba wuxuu leeyahay habeenka leylatunaxrigu ma soo gelayo waktigii xajka la xidhanayay maxaa yeele maalintiisaba ma soo gelayso oo waa tawal isku waafaqsanya maalinta ciidda ah inaan xajkii la xidhan karin maxaa yeelay carafo way tagtaba carafadii wayba tagtay marka habeenkana wuxuu leeyahy ma soo gelayo habeenka berri oo kale tahay ciiddi ma soo gelayo ayuu leeyahay wejkaas lakiin sida saxiixa habeenkaa wuu soo gelayaa maxaa yaele weli waqtulwuquufu bicarafa weli waxbaa ka laaban ilaa fajarka inta laga gaadhay carafa waa la istaagi karaa saa darteed waa la xidhan karaa haddaba qofkii hadduu xidho xajkii wakti aan waktigiisa ahayn awqaadan dabcan waa awqaaddii xidhashada awqaaddii xajka la xidhanaya wayaan laakiin goormaa xajka la gudanaya oo la bilaabaya waa maalinta sideedaad ee carafo yowmu tarwiya loo yaqaana maalintaasuu xaj ku bilaabmaa camalkiisu inta ka horaysa waa waqtigii xidhashada waqtiga xidhashadadaba waa waasac laakiin waqtiga la gudanayo waxa weeye waa dhowr cisho oo ka bilaabata maalinta sideedaad iyo sagaalaadkii oo carafo ah iyo maalinta tobnaad oo maalintii waxa weeye yowm alxaji alakbar oo maalintii gowraca iyo acmaasha xajka badankeed la qabanayay iyo saddexda cishe ka dambaysa oo ahaa ayaamu tashriiq intaa unbaaba xajka acmaashiisa la gutaa wuxuu idhi falow axrama bihi qofkii haddaba hadduu xidho fii hayri waktii wakti aan waktigiisa ahayn maalan wuxuu xidhay qofkii bishii ramadaan buu xidhay incaqada wuxuu guntamayaa exraamkaasi cumratan cumro ayuu guntamaya calaa saxiix haddaan qabanno hadduu qofkii bishi ramadaan uu xaj xidho cumro ayuu isku noqonayaa maxaa yeelay xilligaa uu xidhay maaha xilligii xajka la xidhanayay exraamkiina meel cidlaha ma dhacayo ixraamku waa camal adag weeyaan qofka hadduu marba uu niyeysto xaj waa kaan nidhi xajkii dee tadawuc ahaa waajib buu noqonayaa xataa oo qofka hadduu mar gudo galo kama bixi karo hadduu marka ixraam xaj uu la yimaado wakti aan waktigiisi ahayn wuxuu isku bedelayaa cumro mar haddii xajkii meesha ka baxay cumradii baa meesha soo gelaysa maaa umrada wakti kasta waa la xidhan karaa si u mualifku hadda inoo sheegay wuxuu yihi wajamiicu sanati sanada oo idil waqtun waqti weeye lixraami lcumrati cumradii la xidhan karo yacni sanadka oo idil cumradii waa la xidhan karaa haddaba cumradu miiqaat zamaani ah oo mucayana ma leh sanadkao dhan baa miiqaat u ah xilligaad doonto sanadka waa la xidhan kartaa cumradii maxaa yeelay wax taxdiid ah kuma soo aroorin oo waktigeeda la xadidayo nabiga calayhi salatu salaam iyo asxaabtiisa xilliyo kala duwan iyo bilo kala duwan ayay cumradii xidheen oy guteen wuxuu uhi wlmiiqaat lmakaniyi miiqaatkii makaaniga lilxaji xajka u sugnaaday fii xaqi man bimakata qofka maka ku sugan waxa weeye nafsu makata maka laftirkeeda weeye wa qiila waxaa la yidhi kullulxarami xaramka oo idil weeye miiqaatkii makaanigu halkan ka guda galay mualifku waa halkii laga xidhanayey ama laga soo xarmanayay xajka miiqaadkaas labaa loo kala qaadayaa qofka maka ku sugan iyo qofka maka ka baxsan waaya qofka haddaba maka gudaheeda ku sugan waxa weeye maka laftirkeeda miiqaad u ah suu nabigu yihi wasalaam markii uu sheegay mawaaqiiddii makaanigeeda ee ayaa wuxuu ihi waman kana duna dalik qofkii intaa ka sokeeya macnaha mawaaqiidda ka sokeeya famin xayu ansha halka uu ka yani ka bilaabayo ama halka uu ka dhaqaaqayo ayuu markaa ka niyeysanaya xataa ahlu makkata min maka xataa ahlu maka maka gudaheeda ayay ka xidhanayaan haddaba qof kasta oo maka ku sugan ama ha ahaado ahlu maka ha ahaado qof maki ha ahaado ama qof aafaaqi ah oo maka yimid ha ahaado sida qofka waxa weeye tamatuc soo niyeystay oo cumradii dhammaystay dabeetana maka jooga isagoo maka jooga marka waqtigii xajka uu galay qofkaa maka ayuu ka xidhanaya xajka waayahay wa qiila qowl baa wuxuu leeyahay maya ee kul lxaram xaramkao dhan buu ka xidhanaya kul lxaram xaramkao dhan eeg maxay laba qol kala duwan yihiin xaramkaa ka ballaadhan maka meelaha qaar xaramkaa ka ballaadhan oo waxaa weeye xaramku dhinacyada qaar uu dhaafaya magaalada maka jiddu xataa u dhawaanaya meelaha qaarna makuu soo galay marka qowlkan wuxuu leeyahay xaramka dhan baa laga xidhanaya qofka reer maka ah meel alla meeshu doono xaram ka ah ayuu ka xidhanaya waaya ama waama hayruhu qofka aan maka ku sugnayn ee aafaaqiga ah fa miiqaatu lmutawajihi qofkii kasoo jihaysanaya miiqaadkiisu min almadiinati madiina kasoo jihaysanaya waxaa weeye dulxulayfata meesha dulxulayfa la yidhaahdo wa min ashaami qofka shaam ka imaanaya wa misr iyo masr iyo walmaqrib morocco iyo morocco iyo soonkeedaba aljuxfatu meesha loo yaqaano juxfo wa min tihaamata alyaman wa min tihaamati اlyaman yaman dhulkeeda hoose qofka ka imaanayana yalamlam weeye wa min najd اlyaman yaman dhulkeeda sarsarana wa najd اlxijaaz iyo xijaaz dhulkiisa sarsarana dadka ka imaanaya qarnun ay qarnu lmanaasil weeye halkaasi ka soo xidhanaya wa min almashriq dadka bariga ka imaanayana daatu cirqin meesha loo yaqaano daati cirq waa yahay markuu inoo soo sheegay mualifku miiqaat almakani qofkii maka ku sugnaa miiqaadkiisii ayuu halkan ku sheegayaa qofkii aafaaqiga ahay maka ka baxsanaa miiqaadkiisii wuxuu yidhi haddaba qofka ka imaanaya madiina miiqaadkiisu waxa weeya meesha loo yaqaana dulxulayfa dulxulayfa waxay u dhowdahay madiina waxay u jirtaa mako afar boqol iyo labaatan kilomitr halkaas ayuu ka soo xidhinaya nabiga alayhi salatu slam siduu tilmaamay qofka shaam ka imaanaya iyo masr iyo maqrib iyo waxa weeyaan wixii maqrib jihadeeda xiga sida maalan tunis iyo sudan iyo waxa weeye areadaas dadka imaanaya iyo waxa weeye libya iyo aljuxfa halkaas ka soo xidhanayaan juxfa hadda way baaba'day meel waxaa meesheedi ku dhow la yidhahda rabo halkaas dad ka soo xidhaan boqol iyo lix iyo siddeetan kilomitr ayay maka u jirtaa dadka yaman ka imaanaya waxay ka soo xidhanayaan iyo lamlam boqol iyo labaatan kilomitr ba u jirtaa yalamlam uu jiraa maka najdil yeman meeshuu mualifku leeyahy wuxuu uga jeedaa dhulka sarsare ee yeman hadda dhulkaasi wuxuu soo galayba sacuudiga waa daaif iyo eriyada daaif iyo najd alxijaaz waxa weeya waa riyaad iyo jihadaas marka laga yimaado waxa weeyaan bariga yani dhulka riyaad iyo waxa weeye wixii ka sukayo idil eriyadaas o dhan waxa weeyaan waay waxaa laga xidhanaya qarnu lmanaasil hadda waxaa loo yaqaanaa asayl alkabiir asayl alkabiir ayaa meeshii loo yaqaanaa waxay u jirtaa maka sideed iyo toddobaatan kilomitr waa miiqaadka ugu dhow maka ama siddeetan kilomitr ba iska dheh waaya daaif marki wax yar lasoo dhaafo ayaa markaa eh, qarn manaasil lasoo gelaya masjid weyn baa meeshaa ku yaalla dhammaan meelahan mawaaqiidda ah masaajid baa laga wada sameeyey dowladda sacuudiga ka samaysay marka halkaas dadku ka xidhaan wa min almashriq barigana dadka bariga ka imaanaya sida ciraaq iyo iyo eryadiisaba waxay ka soo xidhnaya iyaguna daati cirq daati cirq waxay u jirtaa maka boqol kilomitr intaasoo mawaaqida waxaa daliil u ah xadiidka saxiixayn ku sugnaa ana nabiya sala اllahu alيه wasalam waqata liأhli اlmadinati dalxulayfa nabig alay slam wuxuu u xadiday reer madiina dalxulayfa waliahli الsham aljuxfa waliahli najdin qarna اlmanaazil waliahli ylmlam waqaala huna lahun mawaaqiidaas ayagaa iska leh dadkaas waliman ataa calayhina iyo dadkii soo marayey min hayri ahlihinna oo dadkeedii aan ahayn bimacnaa maalan qof reer najdi ah hadduu soo maro madiina oo xaggaa ka soo xidhanayo dee dulxulayfa uu ka soo xidhan karaa qofkii reer madiina ah hadduu xaggaa ka soo wareego oo uu ka yimaado yalamlam miiqaadka yalamlam uu soo maro uu ka soo xidhanaya wahaa kada huna lahuna waliman ataa calayhina min hayri ahlihinna miman araada alxaja walcumrata qofkii markaa doonay xaj iyo cumro waman kaana duuna dalika qofkii intaa ka sokeyana famin xayu ansha halkaa uu ka bilaabayo xata ahlu makata bimaka ahlu maka maka ayay ka xidhanayaan waayah walafdalu waxaa u fadli badan buu yihi an yuxrima inuu ka xidho min awali lmiiqaati miiqaatka awalkiisa ama bilowgiisa inuu ka xidho ayaa markaa afdal ah wayajuusu waxaa bannaan min aakhirihi miiqaatka xaggiisa dambe ama akhirkiisa inuu ka xidho ama dhammaadkiisa wuxuu ku yuri mualifka qofkii hadduu miiqaad ku yimaado waxaa fiican miiqaadka bilowgiisa inuu ka soo xidho oo xajki uu ka xidho si uu markaa camalkiisa u bato ilan dharkii buu xidhanaya oo talbiyadii uu bilaabaya marka camalkii baa u badanaya inta uu socdo qowl kale wuxuu leeyahay may waxaa banaan inuu agga udambeyna kaxidhan way banaanta agga horena u kaxidhan karaa agga dhexena u kaxidhan kara agga udambeyna uu kaxidhan karaa lakin waxaa fadli badan inuu had iyo jeer agga hore ka soo xidho lakiin hadda mawaaqiiddii dhammaan waxaa lagu sameya saan soo tilmaanay masaajid masaajidda dhexda ayay ku yaallaan marka halkaas dadku inta badan ka xidhaan marka awalka iyo aakhirka iyo wasadka inta waa laga xidhan karaa wuxuu ihi waman salaka qofkii qaaday ariiqan jid la yantahi aan ku dhammaani lahaa miiqaatan miiqaat fain xaadaa haddii uu la sinaado miiqaatan miiqaat axrama wuu ka soo xidhanayaa min muxaadaati la sinaanshihiisu ka soo xidhanayaa aw amase miiqaatayni laba miiqaad ayuu la sinaaday falasaxu waxaa weeye annahu yuxrimu inuu ka xidhanayo min muxaadaati abcadihima labada miiqaad midkooda fog la sinaanshihiisa inuu ka soo xidhanaya asaxa wain lam yuxaadi hadii uusan la sinaanin wax miiqaad ahaba axrama wuxuu ka soo xidhanayaa calaa marxalatayni laba maalin socood min makata maka meel yani u jirta laba maalin socood wuxuu ku yidhi qofkii qaada jid aan miiqaad ku dhammaanayn haddii uu miiqaad la sinaado waxa weeye la sinaanshihiisu ka soo xidhanaya jidkan uu qofku hayo miiqaad ma marayaba laba miiqaad buu udhexeeyaa mawaaqiidu afarta jihay ma ka kala jiraan bari iyo waxaa weeye galbeed iyo waqooyi iyo waxaa weeye koonfur marka haddii qofkii uu kusoo hagaago meel aan miiqaad ahayn waddadiisa ay marayso wuxuu eegayaa un halka miiqaad la sima haddii uu la sinaado miiqaad mawaaqiiddii ka mid ah afarta ahayd halkaasuu ka soo xidhanaya kaasi waa qodob haddii laba miiqaad ula sinaadana labada miiqaad midka maka ka fog la sinaanshihiisu ka soo xidhanayaa la sinaanshaa waxaan ka wadnaa meesha ku quman ku toosan ayuu kasoo xidhanayaa labada miiqaad kolba midka shisheeye ee maka kasii fog ayuu kasoo xidhanayaa waaya haddii uusan miiqaadba soo marin oo miiqaadna uula sinaanaynin ka waran wax miiqaadana ma soo marayo lamana sinaanayo hortaas ma dhici kartaa ma dhici karto lakin mualifku halkan wuxuu u sheegay maxaa yeele afarta jihay kala jiraan waa qiidii marka qofku laazim inuu miqaad ula sinaado laakiin tan waxaa lagu suuraysan karaa qofki inuusan garanayn yani miqaadka lasinaanshihiisi waaas marka xaaladan oo kale qofkii wuxuu ka soo xidhanaya calaa marxalatayni min maka meel u jirta laba maalin socod maka maalin socodkii waa afartan kilomitr taqriiban marka siddeetan kilomitr meel maka u jirta ayuu markaa ka soo xidhanaya maxaa yeeley miiqaadka ugu dhow maka waa kan qarnulmanaasil wuxuuna u jiraa taqriiban siddeetan kilomitr ama laba maalin socod waman qofkii maskanuhu gurigiisuu yahay bayna makata maka inta udhaxaysa iyo walmiiqaati miiqaadkii fa miiqaatuhu miiqaadkiisu waxaa weeye maskanuhu aqalkiisa qofkii degan meel udhaxaysa maka iyo miiqaadka miiqaadkiina uu ka sokeeyaan makana ma gaadhayo halkaasuu degan yahay maalan qof ka sokeeya miiqaad qarn manaasil oo udhaxeeya qarnalmanaasil iyo maka inta udhexaysa degan qofkaasi gurigiisa ayaa miiqaadkiisu noqonaya halkaasu ka soo xidhanaya waxayna nabig alay sla slam sidaasuu noo tilmamay xadidka hadda aan soo sheeganay waman kana duna dalik famin xayu ansha waa kii nabigu da alayhi salaatu wasalaam qofkii ka sokeeya macnaha miiqaadka meesha uu markaa ka bilaabayo ayuu ka xidhanaya wuxuu yihi waman balaga qofkii gaadha miiqaatan miiqaat hayra muriidin asagoo oon nusukan nusug aan doonaynin nusug haddii la ilaaqo waxaa looga jeedaa xaj iyo cumro xajkuna nusug u noqdaa cumradayna way noqota nusuka nusug asagoon doonaynin qofkii miiqaad gaadha uma dabeetana araadahu doonan nusugii famiiqaatuhu miiqaadkiisu waxaa weeye mawdicuhu halkaa uu markaa uu joogo halkaa markaa uu barayo ayuu ka soo xidhanayaa wain balagahu hadduu gaadho miiqaadkii muriidan asagoo doonaya yani nusugii lam tajuz ooma bannaano mujaawasatuhu inuu tallaabo miiqaadkii bigayri ixraamin xarmasho la'aan fain facala haddii uu sameeyo lazimahu waxaa ku waajibaya alcawdu inuu noqdo liyuxrima si uga soo xidho minhu miiqaadkii ilaa idaa daaqa alwaqtu waqtigu inuu ciidhisamo mooyaane aw amase kaana ariiqu jidkii uu yahay makhuufan mid laga cabsanayo fain lam yacud haddii uusan noqonin lazimahu waxaa ku waajibayaa damun dhiig wuxuu yidhi qofkii miiqaad soo gaadha mawaaqiiddii aan soo tilmaannay mid ka mid ah qofkii soo gaadha waa mawaaqiiddii mansuuska ahayd ee nasku kusoo arooray isagoo markaa aan doonaynin in uu xaj xidho ama cumro xidho uu iska socdo qofkani xaj iyo cumro toona uma jeedo kadibna markii uu soo yar dhaafay ayuu markaa niyaystay inuu hee inuu eh, xidho markaasuu doona xaj wuxuu niyo baan iska xidhaba xajka ama cumradii baan iska niyaystaba markaa halka uu joogo u marayo ayuunbu ka xidhanaya hadda miiqaadka uu soo dhaafay markuu miiqaadka soo dhaafay kadib uu iska yani go-aansaday inuu inuu maarata cumraysto halka uu marayo ayuu ka xidhanaya dib loogu kalif maayo inuu u noqdo miiqaadkii waayahay haddii laakiin uu gaadho miiqaadkii isagoo raba in uu xaj xidho ama cumro uu xidho nusuga isagoo doonaya marka uma bannaan inuu miiqaadkii tallaabo u dhaafo bikayri ixraam xarmasho la'aan ama xidhasho la'aan ma tallaabi karo miiqaadkii arrinkaana culimmadu way isku waafaqsan yihin waaya ila waa waajib inuu halkaa ka xidho eh nabiga alay sl slam baa inoo cadday halkaa inuu ka xidho waa waajib marka waajibka qof ka tagay u noqonaya ila alixraam min almiiqaat waa waajib min waajibaati اlxaj marka inuu halkaa ka xidho ayaa waajiba ah. marka qof waajib ka tagay u noqonaya hadduu halkii tallaabo haddaba haddii uu sidaa yeelo oo uu iska tallaabo isagoo oo aan xidhanin qofkan wuxuu doonayaa xaj ama cumro miiqaadka inuu soo gaadhay wuuna tallaabay bigayri ixraam waxaa waajib ku ah inuu u noqdo si uu uga soo xidho si uu inqaadka uga soo xidho ayay waajib ku tahay inuu unoqdo ilaa inuu waqtigu cidhiidhi yahay mooyaane oo waktiga markaas xajka ayaa gabaabsi ah maalan waxaaba la joogaaba yani habeenkii laylatu naxr ayaa la joogaa saacado yaroo kooban baa ka laaban alwuquuf bicarafa hadduu dib ugu noqdo miiqaadkii wuquuf bicarafa dhaafi marka ayada ah ha iska socdo macduur weeyaan laakiin hadhow waxa laga rabi doonaa dhiig si uma alifka dib ka sheegi doono sidoo kale haddii macduub yahay oo jidkii cabsi u yahay hadduu dib ugu laabto wuxuu ka cabsanayaa burhcad ama inay dhibaato soo gaadho markaana waa macduur dib ugu noqon mahayo hore u soconaya markaa laakiin dhiig baa laga rabaa ama uu xanuunsan yahay qofkii ama rafaqadiisii uu ka cabsanaya dhaafta intu mualifku sheegay maha ay cudur oo qofkan waxa weeye eh, cudurdaar ugu noqon kara waa lagu cudurdaarayaa sida xanuunkii iyo rafaqadii ina dhaaftay wixii la midka ah fain lam yucud qofkii haddaba hadduusan noqonin lazimahu damun dhiig baa ku waajibaya markaa dhiig baa kuwaajibaya haduusan laabanin ama cudurdaar ha u laaban waayo ama bilaa cudur ha u laaban waayo si kastaba hadduu noqon waayo oo miiqaadkii dib ugu noqon waayo si ugu soo xidho waxa weye markaa dhiig baa kuwaajibaya oo sababta maxay tahay horta dhiig ugu waajibayo maxaa yaele wuxuu ka tegay qofkii waajib ka mida ah waajibaadkii xajka oo ah alixraama min almiiqaat qofkii waajib ka tagana wuxuu ku kabaya maxay wuxuu ku kabayaa dhiig su ibn cabaas yidhi radia allahu tacaala canh man nasiya min nusukihi shay-an aw tarakahu falyuhrid daman qofkii nusugiisa ka tagaa shay ka mid ah ama hilmaamaaba dhiig haddaadii wili waay rawaahu malik wuxuu yihi wain axrama hadduu qofkii u xidho xajkii uma dabeetana caada uu noqdo markuu xidhay kadib buu miiqaadki u laabtay oo qofkii miiqaadka soo tallaabay falasaxu waxaa weeye annahu in caada haddii uu laabto qabla talabusi intuuna gudagelin ka hor binusuki nusuk saqada damu dhiiggii wuu ka dhacayaa wailaa haddii kale falaa ka dhici mahayo dhiiggii waayahay qofkani waa qof soo tallaabay miiqaadkii bikayri ixraam soo tallaabay kadibna wuxuu xidhay xajkii kadibna wuu noqday miiqaadkii ayuu ku laabtay dhiiggii ma ka dhacaya waxaan eegaynaa xaaladiisa haddii uu laabtay intuusan gudagelin nusugii xajkii isagoon bilaabin oo acmaashii xajka aan gudagelin ayuu noqday markaa dhiiggii wuu ka dhacayaa dhiiggii wuu ka dhacayaa sababtoo ah qofkani waxaa weeye marba haddii uu masaafadii jaray miiqaadka isagoo muxrim ah manaasigtiina ay ka dambaysay dhammaan markii miiqaadkii uu qofkii ku laabta isagoo muxrim ah dee markaa wuxuu la mid yahay sida qof ka soo xidhay miiqaadka ayuu la mid yahay haddiise uu noqday markii uu nusugkii guda galay kadib nusugkii markuu bilaabay ee u dawaafay maalan ayuu noqday oo miiqaadki ku laabtay marka ayada ah dhiiggii kama dhacayo sababtoo ah nusugkii qaar ka mid ah ayuu wuxuu sameeyey asagoo hee asagoo aan miiqaadkii ku noqonin walidalika wuxuu ku kabayaa ixraamka naaqiska ah dhiig buu ku kabaya wuxuu yidhi wاlأfضل waxaa wanaagsan an yuxrima qofki inuu ka xidho min duwayrati ahlihi xaafadda reerkiisa inuu ka xidho wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay waxaa fadli badan min an yuxrim inuu ka xidho min almiiqaati miiqaatkii qultu waxaa idhi almiiqaatu miiqaatka ayaa in laga xidho adharu xoog badan wahuwa arrinkaas oo ah in miiqaatka laga xidho ayaa almuwaafiqu waafaqsan lilaxaadiidi saxiixati axaadiidtii saxiixa ahayd wallahu aclam halkan wuxuu ku tilmaamayaa qofkii inuu gurigiisa ka soo xarmado ama xaafadiisa ka soo xidho xajki iyo inuu miiqaadkii nabiga calayhi salatu salaam sheegay midkood ee fadli badan laba qowl baa madhab ku jira qowlkaa hore ee raafici uu rajaxay wuxuu leeyahay inuu xaafadiisa ka soo xidho ayaa fadli badan maxaa yeele camalkiisa ayaa badan qaacidada fiqiguna maxay leedahay maa kana akaru camalan kana akaru kana akaru fadlan had ya jeer wixii camal badan ama shaqo badan ayaa fadli badan qofka hargeyse ka xidhanaya marku ka duulaya asagoo muxrim ah diyaaraddii fuulaya laa shaka in dee camalkiisu ka badan yahay qofkaa ka xidhanaya miiqaadka qofkaa dee markaa uu xidhay ayuu xajkii guda galayba cibaadadii wuu bilaabay wuxuu xidhay dharkii iraamka dharkii caadiga u iska siibay duuraadkii ixraamka o dhan buu iska ilaalinaya qofka kalena da dharkiisa caadigu iska qabaa markuu miiqaadka gaadho unbuu iska bixin doonaa oo u xidhan doonaa eh, labadii go ee eh, lagu xarmanayo marka maadaama uu kani camal badan yahay saas u fadli badan yahay qowlkaa hore raafici baan ku tegey qowl kale wuxuu leeyahay fii qowl laga cabiray waa qowl marjuuxa siuu raafici ka cabiray laakiin raajix noqon doona min almiiqaati miiqaadka inuu ka xidhaa fadli badan waayo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa markaa suneeyey oo nabiga lagu dayanaya nabiga alay slam miiqaat meel aan ahayn weligii kama xidhan nabigu haddaba qowlkaa dambe ee fii qowlin ah ayuu rajaxo wuxu uhi qowlkaasa adhar ah oo muctamad madhabka ku ah xoog badanna asagana axaadiid saxiixa waafaqsan oo ah in miiqaadkii laga xidho maxaa nabiga alayhi salaatu wasalaam mawaaqiidda unuu ka xidhan jiray waaya wa miiqaatu lcumrati cumrada miiqaadkeedu liman qof huwa asagoo khaarij alxarami xaramka dibaddiisa ku sugan miiqaatulxaji xajka miiqaadkiisi weeye waman bilxarami qofka xaramka ku suganna yalzamuhu waxaa ku waajibaya alkhuruuju inuu baxo ilaa adna alxilli meesha aan xaramka ahayn meesha ugu dhow inuu u baxo ama banaanka aan xaramka kamid ahayn meesha ugu sukaysa inuu u baxo waajib ku ah walow bikhudwatin tallaababa ha u baxe fain lam yakhruj hadaba hadduusan bixin oo waataa uu la yimaado biafcaali cumrati cumrada afcaasheedii ajza'atu way u gudaysaa fi ladhari qowlka adharka haddaan qabanno wa calayhi dam laakiin waxaa laga rabaa oo ku waajibaya dhiig falow kharaja haddii uu u baxo ila alxilli meeshii aan xaramka ahayn xaramka ka baxsanayd bacda ixraamihi markuu cumradii xidhay kadib saqada damu dhiiggii wuu ka dhacaya cala lmadhab haddaan qabanno mualif wuxuu ka soo hadlay miiqaadkii makaaniga ahaa ee xajka ayuu halkan wuxuu ku tilmaamaya miiqaadkii makaaniga ahaa ee cumrada wuxuu yihi miiqaadka cumradu qofkii maka ka baxsan waa miiqaadkii xajka mawaaqiiddii aan soo tilmaamayn ayuunbaa miiqaad u noqonaysa qofka cumro soo xidhanaya ee aafaaqiga ah ee maka ka baxsan waa miiqaad miiqaadkiisu waa miiqaadkii xajka waa mawaaqiiddii aan soo tilmaamayn qofka xaramka ku suganna waxaa waajib ku ah inuu u baxo ilaa adna alxil meel ka baxsan xaramka xuduuddiisa meesha u sukaysa inuu baxa waajib ku ah adna alxil inuu fogaado shardi maaha xuduudda xaramka xaramka xuduud buu leeyahay boodhan waaweyn buu leeyahay oo gidaaro oo dhisan ay ku qoran tahay nihaayatu xaddi alxaram markii laga baxayo xagga xaramka marka la soo gelayna waxa ku qoran bidaayata xaddi alxaram xaramka bidaayadiisa ku qoran jiha kasta waa lagaga sameeyey dowladda sacuudiga ayaa u samaysa kheer laha siiya culimadii hore muarikiintaana way sii xadideen way caddeeyeen goobahaas oo amaakin maxfuuda taarikhiyan xafidan bay ahayd marka adna xil inuu ka baxo tallaabana ha ahaatee inuu xaramka ka baxo baa laga rabaa qofka cumrada soo xidhanaya ee xaramka jooga haddaba haddii uusan ka bixin xaramkii oo afcaashii cumrada oo la yimaado way u gudaysaa buu ku yidhi cumradiisi way asaxaysaa laakiin dhiig baa laga rabaa maxaa yele wuxuu ka tegay waajib min waajibaat اlcumra oo ah inuu miiqaadkii ka soo xidho marka dhiig baa laga rabaa sida qofkii waxa weeye miiqaadkii xajka soo tallaabay ee waxa weeye dib ka xidhay xajkii uu dhiiga ugu waajibayay haddii haddaba u laabto xilligii halkii ka baxsaneed xaramka markii uu cimrada xidhay kadib dhiigii ma ka dhacaya mise kama dhacaya wuu ka dhacaya dhiig sida uga dhacaya qofkii waxaa weeye xajka ka soo xidhay meel ka sukaysa miiqaadkii xajka dabeetana ku noqday waxaa weeye eh, miiqaadkii siduu dhiiga uga dhacay oo kale unbuu kana uga dhacaya wa afdalu biqaa'i lxilli goobaha xilliga ah ee ka baxsan xuduuda xaramka waxaa ugu fadli badan qofka xidhanaya cumrada aljicraana meesha aljicraanana waa la dhahaa aljiciraanana waa la dhahaa aljicraana meesha jicraana loo yaqaano uma tanciimu tanciim meesha loo yaqaano uma alxudaybiyatu xudaybiya meesha loo yaqaano saddexdaa goobadba ugu fiican meesha doonto oo xilli waad ka soo xidhan kartaa laakiin saddexdaasa ugu fiican taa hore nabiga alay slat slam baaba ka xidhay sida saxiixayn ku sugan jecraanadaas tanciimna nabiga alayh slat slam wuxuu faray caaisha inay ka soo xidhato halkaas halkaa waxaa ku yaalla hadda masjid loo yaqaano masjid caaisha oo maka dhexdeedu ku yaalaaba halkaas inta badan dadka muctamiriinta ay ka soo xidhaan uma alxudaybiya xudaybiya soo raacdo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu doonay inuu halkaa ka soo xidho dabeetana gaaladii ayaa u diiday saddexdaa goobood saas u kala fadli badan yahay midka hore nabg ala slam ficilkiisa weeye kaa dambana waxa weeye uu amray kaa saddexaadna wuu hamiyey baa la dhahaa lakin hamigaasi ma sugnaan baabul ixraam ixraamkii baabkiisi weye baabkan iyo fasalka dambe mualifku ku sheegi doonaa kayfiyaadka ama xajka iyo cumrada qaababka loo kala xidhan karo wuxuu kaloo ku sheegi doonaa alaqsaal اmasnuunati lxaja maydhyada sunada u ah xajka iyo maa yundabu lilmuxrim qofka muxrimka waxaa loo suneeyo intaynaan guda gelin ma lmaqsuudu biاlxraam ixraamka waxaa weeye addukuulu fi nusuk qofkii inuu nusukii guda galo ama xaj ama cumro inuu guda galo ayaa la yidhaahdaa ama midkood uu guda galo ama labadaba uu guda galo ayaa la dhahaa ixraam xidhasho weeye waxaa kaloo la dhahaa niyatu dukuuliyada uu qofku ku xidhanayo xajka ama cumrada taana ixraam baa la dhahaa yancaqidu ixraamkii ama xidhashadii way guntamaysaa mucayanan ayadoo cayiman oo say u cayinaanaysaa bian yanwi kaan yanwi waaba inu niyeysto xajan xaj aw amase cumratan cumra inuu niyeysto aw amase kilayhimaa labadaba uu niyeysto wa mulaqan wayancaqidu ixraamkii uu guntamayaa muطlaqan xaaluu yahay mid la sii daayey oo aan cayinayn bianlaa yaziida bianlaa yaziida waaba inu ka ziyaadinin calaa nafsi alixraami xarmashada laftirkeeda waaba inu ka ziyaadinin wاtacyiinu laakiin in la cayimo ayaa afdalu fadli badan oo fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay aliطlaaqu in la iska iطlaaqo niyadii ayaa fadli badan waayahay wuxuu ku yidhi ixraamkii marna mucayan buu noqon karaa marna mulaq ixraamka mucayanka ah waa kan uu qofkii xadidayo waxaana uu gelayo ma xajba mise waa cumro maala qofki wuxuu niyeysanayaa cumro ama wuxuu niyeysanayaa xaj ama labada uu niyeysanaya wuxuu leeyahy labayk allahuma xajan ama wuxuu leeyahy labayk allahuma cumratan ama wuxuu leeyahy labayk allahuma xajan wacumratan ama nawaytu lxaj ama nawaytu اlcumra ama nawaytu اlxaja wاlcumra waaxramtu bihima lilah saasuu lehay kaasi waa mucayan wuu xadibay muطlaqanna wuu noqon karaa oo qofku wuxuu leeyahay axramtu nusug baan xarmaday nusugii muuna cayin xajba mise waa cumro waayahay ila nusugii labada wuu noqon karaa midkoodee fadli badan ma inuu niyadii iطlaaqo uusan cayibin mise inuu cayimo wuxuu hi waxaa fadli badan inuu cayimo siduu qofkii ugu talagala de waayahay qowl baa wuxuu leeyahy maya waxaa fadli badan ilaaq inuusan waxba cayimina uu iska niyeysto u nuso maxaa yeele qofkii waxaa laga yaabaa in hadhow dhibaato ku timaado u diidaysa hadduu xaj niyeysto oo markaa cumro u ka dhigo laakiin mar hadduu xajkii u cayimo ya kama bixi karo laakiin qofkan mulaqa ka dhiga niyadii hadduu hadhow xanuunsado ama hawl ku timaado cumro wuu bedeli karaa ile nusug buu niyeystee midku doonu ka dhigi karaa maadaama niyadiisi mulaqa ahayd oo uusan xaj iyo cumro toona uusan magac dhabin qawlka fii qowlin aliطlaaq halkaasuu cuskada isago marka qowlkan markii qofku u niyeysto muطlaqan midkuu doonu ka dhigi karaa ama xaj buu ka dhigi karaa ama cumru ka dhigi karaa suu mualifku yidhi fain axrama haddaba hadduu xarmado muطlaqan si guud haddii uu xarmado uusan cayimin waxaan uu xidhanayo fii ashhuri اlxaji bilihii xajka sarafahu wuu u leexinayaa wixii uu xidhay biniyati niyada ilaa maa shaa midkuu doono oo min nusukayn labadii nusuk ka mid ah xajki iyo cumradii aw mase ilayhima labadaba wuu u sarfin karaa isku yani labadaba wuu niyeysan karaa wuxuu markaa u noqonayaa qof qaarin ah uma dabeetna ishtaqala wuu ku mashquulaya bilacmaali acmaashi ayuu ku mashquulaya wain alaqa haddii uu ilaaqo ixraamkii fii gayri ashhurihi bilii xajka bila aan ahayn fal asaxu waxaa weeye incaqaaduhu inuu guntamayo ixraamkaasi cumratan cumre inuu guntamayo falaa yasrifu haddaba uma sarfinayo lilxaji xajkii fii ashhurihi bilihiisii haddii qofkii uu niyeysto niyo mulaq ah nusug inuu iska niyeysta xajna ma niyeysan cumrana ma niyeysan waxaan eegaynaa bilaha u niyeystay ma bilihii xajka mise bilihii xajka ma ah haddii biliha xajka ay yihiin markaa niyadiisa ayuu ku sarfinaya oo midkuu doonuu ka dhigay niyadiisa hadda lafda uma baahnaba niyadii uma u sarfin ila asagoo niyo mucayana muna niyeysan xaj ama cumro toona labadood midna mid mucayan ma niyeysanne nusuk unbuu niyeysta marka midku doonu ka dhigi karaa ama xaj buu ka dhigi ama cumruu ka dhigi niyaduna ku sarfin oo ku xadido ku qeexi waa yahay ama labada buu ka dhigi karaa oo wuxuu ka dhigi xaj iyo cumro wada socdo marka wuxuu noqonayaa qof qaarin ah tamatuci iyo ifraadkii iyo qiraankii intaba mualifku dib buu ka sheegi doonaa insha allahu tacaala halkaasaan ku faahfaahin doonaa halkan hadda waxaa laga hadlayaa un qaababkii niyada ee u dhacaysay baan laga hadlayaa ilaaqii iyo tacyiinkii kadib markii uu u sarfiyo midkuu doonayey ayuu markaa acmaashii la imaanaya amaashii umra hadduu cumro niyeystana amaashi cumradu la imanaya hadduu xaj niyeystana amaashi xajku la imanaya hadduu labadaba niyeystana waxa weeye acmaashii xajka ayuu la imaanaya oo cumradii way soo suganaysaa haddii uu niyeystay niyada mulaqa ah bilihii xajka bila aan ahayn maala ramadaan oo kale ayuu niyo mulaqaa niyeystay markaa cumruu noqonaya niyadu automatically cumray isku bedelaysaa wuxuu ku guntamaya ixraamka wuxuu isku guntamaya markaa cumro maxaa yeelay bishani ma aha bishii la xidhan jiray xajka cumro baa la xidhan karaa marka xaj uma bedeli karo hadhow markii bishii la gaadho xajka la xidhanayay niyadii uma sarfin karaa xaj maadaama waxa weeye xilligii xidhanayay ahayd xilli xajka aan la xidhan karin wuxuu yihi walahu qofkii waxaa u bannaan an yuxrima inuu xidho ka ixraami zayd zayd xarmashadiisa oo kale fain lam yakun zayd zaydun haddun hadduun ahayn muxriman qof yani muxrim uusan ahayn caqada iraam iraamkiisuu guntamaya mulaqan mulaq buuyuu guntamaya oo ixraam mulaquu noqonaya wa qiila waxaa la yidhi in calima haddii uu ogaaday cadama ixraami zayd zayd inuusan muxrim ahayn lam yancaqid maba guntamayaba ixraamkiisu wain kaana zayd zaydu zayd hadduu yahay muxriman mid muxrim hadduu yahayna incaqada ixraamu ixraamkiisu wuu guntamaya ka ixraami ixraamkiisa oo kale fain taadarat fain tacadara hadday suroobi weydo macrifatu ixraami ixraamkiisa in la garto ixraamkii zayd bimowtii dhimashadiisii ayaaba ku suuroobi weyday in la garto ixraamkiisi wuxuu xidhnaa wuu dhintayba intaan la ogaanin wuxuu xidhay jacala nafsahu naftiisa wuxuu ka yeelayaa qaarina mid xidhiiriya xajkii iyo cumradii wa camila wuxuuna la imaanayaa acmaala nusukayn labadii nusug acmaashoodii ayuu la imaanayaa qofkii xajka xidhanayey ama cumrada xidhanayey ee muxrimka ahaa waxaa u bannaan buu yihi inuu xidho ka ixraami zayd zayd ixraamkiisa oo kale uu dhaho axramtu ka ixraami zayd ixraamka zaydka oo kale ayaan xidhay oo axramtu bima axrama bihi zayd zayd wuxuu xarmaday ayaan ixraam aw ka ixraami zayd zayd xarmashadiisa oo kale way bannaanta abu muusa alashcari radi allahu tacaala canhu wuxuu xidhay ka ihlaali nabiy sal sl nabiga xidhashadiisa oo kale ayuu xidhay wuxuu nabig alay slam wuu xidhay baa ana xidhay buuri nabi muuse la joogay markuu saa lahaa sidoo kale sayid cali radi allahu tacaala canhu markuu yeman ka imaanaya isagoo xagga yeman kasoo xajiyey dabeetana boqol halaad buu soo kaxeeyey dabeetana muusan ogey nabig alay slam wuxuu xidhay wuxuu ihi axramtu bima axrama bihi nabiya sal slam wuxuu nabigu xidhay baan xidhay marka taasi way bannaanta haddaba zaydkii uu yidhi ka ixraami zayd ka warran hadduusan muxrimba ahayn usan weliba xidhaninba wuxuu yihi markaa ixraamkiisu mulaquu noqonaya ixraamkiisu mulaquu noqonaya waxa loga jeedaa yani ixraamkii hadda aan soo sheegaynay mutlaqa ahaa ayuu la xugum noqonayaa oo waxa weeyaan midkuu doono ayuunbuu ka dhigi doonaa hadhow maadaama ixraam uu iska niyeystay mutlaqa marka midku doonuu ka dhigaya ama cumruu ka dhigay ama xajbuu ka dhigay qowl baa wuxuu leeyahay haddii uu ogaa inuusan zayd muxrim ahayn exraamkiisa ma guntamayo waayo laakiin sida saxiixa wuu guntamayaa haddii uu zayd muxrim yahay haddaba ka war zayd hadduu muxrim yahay ixraamkiisu wuxuu noqonaya ka ixraami zayd hadduu zayd muctamir yahay oo cumro u xidhay asna cumraa u xidhmaysa hadduu zayd uu xaj xidhay xaj baa u xidhmaya hadduu zayd uu labadaba xidhay oo qaarin yahay asna qaarin buu noqonaya ka iraama zayd buu iraamkiisu noqonaya ka warran haddii zayd ixraamkiisii ay suuroo weyda inaan garanno zayd wuuba dhintayba ama wuu waashayba zayd wuu xidhay ixraam waa la hubaa inuu xidhay qofkan wuxuu yihi axramtuka ixraami zayd kadibna zaydkii baaba dhintayba isagoon ixraamkiisi la ogaan ama wuu waashay qof waalan hadalkiisa wax ka soo qaad ma leh marka ayadaa muxuu samaynaya qofkii jacala nafsahu qaarina ixtiyaadkuu qaadanayaa oo wuxuu ka dhigayaa qaarin oo markaa xajkii iyo cumradiiba qof wada xidhay ayuu markaa noqonayaa saa darteed acmaalu nusukayn ayuu la imaanayaa labadii nusug ee xajka iyo cumrada acmaashoodii si biyaqiinin dimadiisi u beri noqoto biyaqiinin si dimadiisii ay u beri noqoto markii acmaashoodii ula yimaado laakiin haddii uu xaj keliya ka dhigo waxa laga yaba qofkaasi inuu muctamir ah haddii cumro uu ka dhigo waxa laga yaba qofkaasi inuu xaaji ah waxaaba suuragal ah midda kale inuu xaaji iyo muctabar labadaba ahaa oo qaarin ahaa saas darteed ixtiyaadka ayuu qabsanay halka u sarraysa faslun almuxrim muxrimkii yanwi wuxuu niyeysanayaa yanwi uu niyeysanaya wayulabii talbiyadin wuu la imaanayaa fain labaa haddaba haddii uu talbiyadii la yimaado bilaa niyati niya la'aan lam yancaqid ma guntamayo ixraamuhu xarmashadiisu wain nawaa haddii uu niyeysto oo walam yulabi talbiyadii uusan qaadin incaqada uu guntamayaa ixraamkiisii cala asaxiixi saxiix haddaan qabano wuxuu ku yidhi qofkii muxrimka ahaa bimacnaa doonayay inuu ixraamkii la yimaado qofkii muxrimka ahaa ee doonayay inuu ixraam la yimaado horta marka horeysa niyadu la imaanaya kadibna talbiyadii buu qaadaya oo muxuu leeyahay wuxuu leeyahay maalan nawaytu alxaja hadduu xaj niyeysanayo ama nawaytu alcumra hadduu cumro niyeysanayo ama nawaytu alxaja walcumra وaxramtu bihima lilah xaj iyo cumro ayaa niyeystay kadibna talbiyadu la imaanaya wuxuu leey labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wالnicmata laka wاlmulk laa shariika lak talbiyadii buu qaadaya waay dabcan xajku wuxuu ku untamaya niyada talafudku shardi ma aha lakiin cinda shaaficiyati waxa weya waa mustaxab waa sunno weyn haddii uu talbiyadii la yimaado yidhi asagoo niyadii la imaanin ixraamkiisi ma guntamayo oo sababtu maxay tahay inama alacmaalu biniyaat acmaashu waxay ku asaxdaa oon niyo qofkana niye lama imaanin talbiyu la yimaada dee way kala duwan yihiin markuu leeyahy labayk allahuma labayk dee talbiyadii muuqaadaya ee marka niyadaa ka horaysa marka waa inu niyeystaa kadibuu talbiyada la yimaada hadduu talbiye keliya la yimaado ma asaxayo mana guntamayo haddii uu niyo keliya la yimaado iska daayaba ka war markaa wuu guntamaya ixraamkiisi wuu niyeystay laakiin talbiyadii ma qaadan exraamkiisi ma asaxaya wuu asaxaya maxaa yeele talbiyadina waa sunno ee shardi ma aha waajibna ma aha wayusanu waxaa la sunneeyay alguslu qofkii inuu u maydho lilixraami xarmasho fain cajaza haddii uu awoodi kari waayo inuu u maydho inuu maydho hadduu awoodi kari waayo markii uu xidhanayo xajkii ama cumradii tayamamuu gabagabaysanaya walidukuuli maka yusn waxaa la suneeya algusl in loo maydha lidukuuli maka maka gelitaankeeda wlwquufi bicarafa carafa istaagitaankeeda wamusdelifa musdelifa istaageeda hadaata naxri subxii waxaa weeye gowraca waa maalintii tobnaad yowm alxaji alabar wa fii ayaami tashriiqi maalmihii hilbowaradkana inuu maydho ayaa sunaha lirami tuurashadii uu maydho halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa maydhayaashii waxa weeye xajka ee sunnada ah waa toddoba maydhi qaar waxaa kusoo aroray adii xadiidka nabig alay slam nabiga la sameeyey qaarna waxa weeye culimmadu waxay uga qiyaas qaateen kuwa mustaxabka ee sunnada kusoo arooray maadaama qofkii waxa weeye meel cidhiidhi uu gelayo oo dadkii meel iskusoo ururayaan si aysan isu dhibin ayay dhaheen culimmadii qof inuu soo maydho si jidhkiisu nadiifu ahaado dadka ina dhibsanin sida loo yidhi maalan jumcadii ha loo soo maydho maadaama dadki iskugu imaanayaan masjidkii haddaba maydhyadaas waxaa u horeeya ixraamka qofka markii xajka u xidhanay ama cumrada u xidhanayo inuu maydho ayaa sunno ah nabiga calayhi salat salaam arrinkaasi wuu ka sugnaaday xataa gabadhii xaa'idka ahayd ee dhiigga qabtay iyo tii nufasada ahayd xataa waxaa la faray inay markaa ay maydhato ilan maydhigani maaha maydhi dahaaro ma ah waa maydhi nusug waa maydhi nusug waaya haddii qofkii maydhigu awoodi kari waayo inuu maydho maalan qofkan waa qof xanuunsan ama biyo ayuu waayaba marka wuu gabagabaysanayaa gabagabaysi ayaa meesha gelaya sida qofkii junubka ah hadduu biyihii uu ku meydhnay waayo u gabagabaysanay kana u gabagabaysanaya ila maxaa yale maydhigan laba maqsuud buu leeyahay nadaafo iyo cibaado haddii nadaafadii meesha ka baxday cibaadadii ayaa lala imaanaya oo ah tayamumkii waayahay sidoo kale inuu carafo u maydho ayadna waa mustaxab maalinta carafo inuu maydho waayahay musdelifo inuu maydhona waxa weya wquufka muزdelifa markuu muزdelifo istaagay waa subaxa tobnaad markii salaada subaxda tukado wixii ka dambeeya hadaat الnaxri waa kan mualifku kule bacd اlfajr markii salaada subax eh, waaga uu dilaaco kadib ayuu maydhanayaa waxaa kaloo sunno ah inuu u maydho ayaam الtashriiq maalmihii hilbowaradka saddexdii maalmood ee waxa weya dhagax tuurka inuu maydho ayadna waa sunno madiine markuu gelayana waa sunno inuu maydho intaaba waxa weeye waa loo maydhanaya waayahay xaramka markuu gelaya idna waa sunna haddaba toddoba maydhi ayaa meesha ku jira wa an yuayiba wayusanu waxaa la sunneeyey an yuayiba inuu carfiyo badanahu jidhkiisa lilixraami ixraam xarmasho inuu jidhkiisa u udgooneeyo wakada saasoo kale thawbahu maradiisa inuu udgooneeyo ayaa sunno ah oo cabar marsado fil asax haddaan qabano walaa ba'sa wax dhibaa kuma sugno bisidaamatihi inuu joogteeyo uu daa'imo dhiibkii bacda alixraami xarmashada kadib walaa biiibin diibna wax dhibaataa kuma sugno diibkaasoo lahu jurmun jurmi leh la taaban karo laakiin hase yeeshee low nasaca haddii uu siibo awbahu maradiisa almuayaba ee la cadareeyey uma dabeetana labisa uu dib u xidho lazimahu waxaa ku waajibaya alfidyatu fidya fi lasax waaya wa an tukhadiba almar'atu haweenaydii in ay xinna marsato ayaa sunno ah lilixraami xarmashadii inuu u xinna marsato iyo dayha labadeeda gacmood inay xinihii mariso ayaa markaa sunna waan tukhadib marata haweeneyd inay xinihii mariso lixraami xarmasho awgeed iyo dayha labadeeda gacmood sunantii xarmashada ayuu halkan mualif ku sheegaya waxaa ka mid u yihi qofkii waxaa sunno ah in uu cadarkii marsado markuu xidhanayo xajkii ama cumradii jirkiisa ayuu marsanaya suu nabiga alayhi الsalaatu wasalaam uu sameeyey waaya sidoo kale maradiisa inuu maryana waa iyadna sunno dharkii uu ku xarmanaya waaya sida jidhka oo kale laakiin kan dambe khilaaf baa ku jira waa laba wej asax ayaa leh uu marsan kara lakin khilaf asaxu ley ma marsan karo asax wuxuu uga qiyaas qaatay badankii khilaaf asaxna wuxuu leeyahay marada inuu iska siiba laga yaaba hadhow u bahdo inuu xidho dabe dabeetana waxaa dhib baa kaga imaanaya si mualifku dib ka sheegi doono waayahay haddaba qofkii markii uu diibka marsado dabeetana xajkii wuxuu dhaha cumradii in dhiibkii uu jidhkiisa kusii nagaado oo jidhkiisa kusii yaalamo wax dhibaa ugu sugan maalan qofkan wuxuu marsaday miskigii miskigu waxa weeye waa cadarkaas jurmiga le ee cad ee burcadka oo kale ah haddii qofkii uu marsado oo jidhkiisa kusii yaallo xidhashadii kadib ma wax dhibaa qofkii eh, kaga imaanaysa maya wax dhibaa kaga imaan mayso qaacidadii fiqi waa kay lahayd yuqtafaru fi dawaami maa laa yuqtafaru fi اlibtida yuqtafaru fi اdawaami maa laa yuqtafaru fi اlibtida yacni dawaamka waxaa loo cafiya waxaan bilowga loo cafinayn hadda aduu dhah waan marsanaya loo ogolaan maayo lakin dawaamka waa loo ogolyahay waxaa taa daliil u ahaa caaisha waxay tii radi allahu tacaala canha yani kaanii anduru ilaa wabisi tibi fi mafraqi rasuli lah sal slm wahuwa muxrim waxaabaad moodaaba tii inaan arkayo oon imika eegayo dhalaalkii cadarka ku yaalay meesha tinta nabig alay slam ay ka kala baxayso dhakadiisa waxa weeye nabig alay slam asagoo muxrim ah inaan arkayaad moota halkaas waxa weeye dhiibkii uu iska mariyay nabiga alayhi الsalaatu wasalaam waa dhiibku umarsaday nabg alay slam intuusan xidhan ka hor laakiin qofkii haddii uu marsado dhiib jurmi leh wax dhibaa kusugan sida miski o kale wax dhibaa malin asna haddii uu iska bixiyo maradii uu diibka mariyey dabeetana uu dib u xidho fidya ku waajibaysa qofkii haddii uu maradiisa diibkii mariyo dabeetana uu iska bixiyo dabeetana dib uu xidho waxa weeye fidya ku waajibaysa waa inuu hadduu mar uu iska bixiyo waa inuu ka maydhaa waxa weeye diibkii waaya haddii kale fidya ku waajibaysa waxay la mid tahay sida isagoo lubsu athaw lmutayab markaa xidhay maro cadar la mariyo markaa cusub waxaa kaloo sunnaha gabadha inay xidhna gacmaheeda mariso markii ay xarmanayso waaya mar kastaba waa sunno gabadha inay gacmaheeda ay xidhna mariso khaasatan gabadha musawajada ee la qabo waa sunno mar kasta inay gacmaheeda iyo cagaheeda ay xidnihii mariso laakiin marka ay xidhanayso oo xajka ama cumradana uu sii ta'akudaya arrinkaasi wayatajaraju rajulu ninkii wuu isku dhartirayaa liixraamihi xarmashadiisii can makhidi hiyaabi dharka kiisii la tulay ayuu iska dhartiraya wayalbas wuxuu xidhanaya izaaran rusguntii waridaan iyo go abyadayn oo cadcad oo naclayn laba kabo oo yusalli wuxuu tukanaya rakcatayn laba ragcadood uma dabeetana alafdal waxaa fadli badan an yuxrama inuu xidho ida nbacatat haddii ay la kacdo bihi asaga raaxilatuhu hashiisii ama neef daabadiisii aw mase tawajaha uu u jihaysto oo u kacitimo lidariiqihi jidkiisii maashiyan xaaluya mid socda wa fii qowlin qolba wuxuu leeyahy yuxrim wuxuu xidhanayaa caqiba salaati salaada labada ragcadood sunnaha markuu tukado kadib waa wuxuu yidhi ninkii markii uu xajka uu xidhanayo ama cumradii uu xidhanayo waxaa waajib ku ah wayatajaradu halkan sunna ma ku dhex sheegay mualifka waa waajib waxaa waajib ku ah marka uu xidhanayo inuu iska bixiyo dharkii waxa weeye tollaa sida shaarkii iyo macawistii iyo khamiiskii iyo sarwaalkii iyo waxa weeye cumaamadii iyo koofiyadii waxaaso dhan u iska dhigayaa nigiskii iyo waxaaso dhan u iska bixinaya wuxuu xidhanayaa dhar aan tollayn laba go' oo furan oo aan tollayn oon jirka aan koobayn ayuu markaa xidhanaya dib uu mualif kaga sheegi doona marku ka hadlaya maxduuraat alixraam ayuu faahfaahin doonaa haddaba taasi waa waajib sunno ma aha wayalbasu izaaran waridaan abyadayn hoosgunti iyo go' ayuu xidhanaya taasina waa waajib inuu dee xidho dee dhar aan tollayn waa waajib laakiin inay ahaadaan abyadayn inay cadcadaadaan waa sunno go-aas iyo waxaa weeye hoosguntigaas laba kaboodna wuu xidhanaya waa naclayn laba kaboodna wuu xidhanaya laakiin labadaa kabood waa inaysan buur ahaanin kabo waxaa weeye aanqowga soo gaaraya ama kuraamahii soo gaaraya waa inan ahayn waa inay dacas yihiin ama kabo sandala dabeetana wuxuu tukanaya laba ragcadood laba ragcadood oo sunat lixraam ah ayuu la imaanayaa si uu u xarmado markii uu eh, labada ragcadood tukado kadib kadibna waxaa fadli badan buu yihi qofkii inuu xidho xajkii ama cumradii markii daabadiisii ay la kacdo hadduu daabo saaran yahay neef hadduu saaran yahay daabadiisii markii la kacdo inuu xidho ayaa sunnaha nabiga alayh slat slaam sidaasuu samayn jiray kaana yuxrimu ida stawat bihi raaxilatuhu iminka inagoo gawaari baan raacnaa gaarigii markuu fuulo ee gaarigii uu dhaqaaqayo ama dhaqaaqa uu bilaabo markaasuu xidhanaya ama markii uu hadduu socdo uu u kaco jidkii maka markuu qabto ee dariiqiisii uu qaado markaasuu xidhanaya waa sunno waxaan o dhan hadduu masaajid ka soo xidho asagoo iska fadhiya waa caado isagoo taagan asagoo socdo inta wuu xidhan kara lakin sidana afdala qowlba wuxuu leeyahay maya wuxuu xidhanaya caqiba salaad salaadda markuu tukado kadib ayuu qofkaa waxa weeye soconaya xilligaasuu xidhanaya asagoo fadhiya ayuu xidhanayaa buu leeyahay waayah ee asagoo socda ma xidhanaya isagoo fadhiya ayuu xidhanaya oo yustaxab waxaa la sunnaya aaru talbiya talbiyada in la badiyo wa rafcu sawtihi codkiisi inuu kor ugu qaado biha talbiyadii fii dawaami ixraamihi xarmashadiisa inta ay socoto oo macnaha intuu muxrimku yahay idin wa khaasatan gaar ahaan cinda tagaayur اaxwaali xaaladuhu marka ay isbedelayaan ka rukuubin sida daabo uu fuulo wa nusuulin sida daabuu ka degto wa sucuudin meel sare oo uu fuulo wa hubuutin meel sare uu kasoo dhaadhaco kasoo hoobto wa ikhtilaadi rufaqatin rufaqo asxaab isku yimaadaan ay isdhexgalaan walaa lama sunneeyo laakiin talbiyadaasi fii dawaafi lquduumi dawaafilquduumki inuu la yimaado dhexdiisa sunno ma aha wa fi lqadiimi qadiim waxaa ku sugan tustaxabu waa la sunneeyaa talbiyadii fiihi dawaafulquduumkii bilaa jahrin ayadoona la jahraynin talbiyadii wa lafduhaa lafdigeeduna waxaa weeye labayk allahuma labayk labayka macnaheeda waxaa weeye ilaahayow yani waan ku ajiibay ijaabatan bacda ijaabatin ajiibid ayaan ku ajiibay bacda ijaabatin ajiibid ka dambaysa waan ku ajiibay oo waan ku ajiibay weeye labayk allahuma labayk labayka laa shariika laa shariika laka labayk yani laa shariika cid kula wadaagta ma jirto waxdaaniyada iyo cubuudiyada cibaadada cid kula wadaagta ma jirto labayka waan ku ajiibay ina alxamda mahad wanicmata iyo nicmo laka adiga kuu sugnaatay walmulka iyo mulkiba adiga askale mulkiga iyo nicmada iyo xamdiga intaba adiga askale laa shariika laka cid kula wadaagta ma jirto wuxuu yihi mualifku waxaa sunno ah talbiyadiikiisa inuu kor u qaado talbiyada markuu qaadayo waayahay intaa uu muxrimka yahay talbiyadii wuu wadaya maalifka dib buu ka sheegi doonaa xilliga ay go-ayso talbiyadii dib buu ka xusi doonaa markuu sifata alxaji walcumra ka hadlayo haddaba codkiisa inuu kor ugu qaado ayaa sunna ah gaar ahaan xilliyada ay sii mu-akadka ay tahay talbiyadu waxaa weeye markay xaaladu isbedelayaan oo maxaa ka mid a ah xaalado markay isbedelayaan sida qofku markuu daabada u fuulaya oo kale bas buu fuulaya maala in hadda daabima fuulle waxa weeye bas baan fuulnaa iyo gawaari markuu gaarigii fuulayo iyo markuu kasoo teganayo iyo markuu meel sare uu fuulayo ama cagtiisa ku cagihiisa ku socdo ama gaari ha saaraadee ama markuu meel sare kasoo dhaadhacayo kasoo hoobanayo xaaladahaas cinda tagayur alaxwaal inuu talbiyadii kor u qaado oo uu ku dhawaaqa ayaa sunna ah sidoo kale markay asxaab ay kulmaan asxaabta isdhex qaado na waa sunna dawaafulquduumka laakiin sunno ma aha dawaafulquduumka waxaa weeye waa dawaafka uu la imaanayo xaajiga xidhay xaj ifraad ah markuu maka soo galo waxaa sunno ah inuu la yimaado dawaaf la yidhahdo dawaafulquduum waa dawaaf uu ku salaamaya kacbada waana dawaaf sunno ah dawaafkii rukniga ma aha dawaafu alifaada la yidhahdo haddaba kaas dhexdiisa sunno ma ah inuu la yimaado talbiyadii qowlka qadiimka wuxuu leeyahay maye waa sunno in lala yimaado dawaafulquduum dhexdiisa talbiyadii iyadoona la jahrinin lafdiga talbiyadina waa kan mualifka noo sheegay waidaa ra'aa haddii uu arko qofkii maa yucjibuhu wax cajabiya qaala wuxuu odhanayaa labayka ilaahay oo waan ku ajiibay ina alcaysha noloshu cayshu laakhira waa nolosha aakhiro waidaa faraqa haddii uu faaruqo min talbiyati talbiyadiisa sallaa wuxuu ku sallinayaa cala nabiyi nabiga sala allahu calayhi وsأل الlaha taعalى ilahi wuxuu weydiisanaya aljanaةa janno وridwaanahu raali ahaanshihiisa واstacaada bihi ilahi wuxuu ka magangelaya min الnaari naar wuxuu ku yihi qofkii haddii uu arko wax cajabiya oo soo jiita ama xataa wax uu kahanaya hadduu arko waxaa markaa suno ah inuu dhaho labayka ina alcaysha cayshu اlaakhira ilahay oo waan ku ajiibay noloshu waa un nolosha aakhiro maxaa yele nabig alay slam ba arrintaas ka sugnaatay markii uu carafa istaagay ee muslimiinta uu arkay banidooda carafo taagan ayaa nabig ala sla arrinkaasi cajabiyey wuxuu hi labayka ina alcaysha cayshu alaakhira waa yahay sidoo kale nabig alayh salaam xaaladihii ugu daraa markuu godkii khandaq qodayey ee ghaswat alaxzaab ayuu cibaaradan la yimid nabig alay slam labayka ina alcaysha cayshu alaakhira hadduusan luqada carabi garanayn markaa luqadiisa ayuu ku leeyahay ilaahay waan ku ajiibay noloshu waa nolosha aakhira af soomaaliya baa ku dhaho hadduu hadduu talbiyada dhammeeyo waxaa fiican inuu kusoo gebagabeeyo kusoo khatimo saliga nabiga alayhi الsalaatu wasalaam maxaa yeelay ilahi wuxu uhi warafacnaa laka dikrak nabigow xuskaagaan kor u qaadnay oo mar kastoo aniga la xuso adigana waa lagu xusaya saa darteed maadaama ilahay la xusay marka u dambaysa ee talbiyada u qaado laba ama saddex jeer markuu talbiyada qaado waxaa fiican inuu nabiga alay sla slam saligiisa kusoo gebagabeeyo ilahayna uu weydiisto janno iyo raalli ahaanshihiisa kana magan galo ilahi subxaana watacaala naarta u dhaho ilahi naarta naga magangeli jannada nagu arsuq sala allahu waslama ala nabiyina mxamed walxamdu lilahi